duubay gacangacan subtiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo talawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyaysku maran abi wanaagsan saaxiibayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka xog waraysa idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn somaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h brimer wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha ku dhiib mar kale habeen wanaagsan saaxiibayaal waa habeenimo isniin ay sii baxayso talaada ayaa soo gelayso taariikhduna waxa ay ku beegan tahay saddex tobanka bisha koo iyo tobanaad ee nofembar sannadda labada kun saddexiy qodobada caawa barnaamijka xogoraysa aad ku maqli doontaan waxaa ka mida ah wararkii ugu dambeeyey fatahadaha webiga shabeelle ee magaalada beledweyne iyadoo khasaare xoogan oo dhimasho iyo khasaare hantiyadeed ay ka dhasheen fatahadaha webiga uu ka geystay gudaha magaalada waxaa sidoo kale caawa barnaamijka ku dhegaysan doontaan laamaha ammaanka ee magaalada gurceel ayaa caawa gacanta ku soo dhigay nin ku eedeysan in jimcihii lasoo dhaafay magaaladaas uu ku dilay wiil dhalinyar ah haddaba waxaan eegi doonaa halka ay ka soo qabteen laamaha ammaanka ciidamada ammaanka oo ah afar maalin iyo shan hamiin howlgal waday ah caawa halkii saac iyo markii hamiinnimo gacanta kusoo dhigay gacankuduulihii deegaankayaas u jira degmada qurceel ilaa lixdan kilomitr deegaanka shabeellow oo ka mid ah deegaanadii al-shabaab dagaalka adag lagula galay oo ay ku sugan yihiin ciidamada xoogga dalka iyo kuwa dadka deegaanka waxaa ka socda dhaqdhaqaaqyo ciidan iyadoo ciidamadu ay doonayaan inay gaaraan deegaanada hoos yimaada waxaa sidoo kale ah caawa barnaamijka ku dhegaysan doontaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu maanta shir deg deg ah oo looga hadlayo xaaladda fatahaadaha iyo daadadka ka jira dalka uu la yeeshay golaha wasiirada iyo gudoomiyaha gobolka banaadir qodobadaasi qodobadii kale nugu soo korna intaan barnaamijkeena ku guda jirna ayaad maqli doontaan saaxiibayaal xubintii kala manaya sidoo kale qaybka barnaamijkeenna gabagabadana waxaad ka maqli doontaan cabdiraxmaan cabdulla rooble kiis ayaa farsameynaya waxaan ahay sidaad cabdiraxmaan cali waa markale xog horeys war maanta diyaas baradii baa dee igu soo waaratay bal ka qabteen halow war waa ismaaciil osleh xaaladda dalka iga war khawaarij midh kama hadhin waa la dabar jaray war waa war fiicanee hadda muqdisho ma nabadba dhismayaasha ka socda iyo biricdiiyo quruxdii horow markana waa haba ka sheekayn war haddaan aamina copenhagen heegan yuusuf london faa'iise rooma caasho swiden axmed airelan iyo cali jermaniba wacayaa oon soo wada kaxaynayaa ee waddooyinka muqdisho iiga waran sidaan u dhisannay sibaa la jirtaan ku idhi waa indhadaraandar kaalayo iska arag xaadda war waxaa soo beena maxaad miskiinka ugu sheegaysaa ma waddooyin baa noo dhisan harooyin marku roob ku do'o biyuhu galaan baa noo dhisane shakhsi mas-uuliyaddiisa gabay aan waxba igama gelin laakiinse qurbajoog waan u faanayaa dalkayga horumarkiisana waan ku faanayaa gebigebi ka dheer guriguri ku duway gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo qalawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geed ka baxay godingodin ku taal gadowyaysku maran geelgeel la jira guuxguux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gigisbedelay garya garisirday gelingelin ka dar garya garis hirtiyey gelingelin ka daran waa hagaag saaxiibayaal mar kale kulanti waa caan oo wanaagsan ayaad leenahay haddii aynu ku bilowno barnaamijkeena caawa magaalada beledweyne waxaa webiga shabeelle uu ka geystay fatahaado iyadoo ay eh, khasaare xoogan ay ka dhasheen fatahaadaha webiga uu halkaasi ka geystay guud ahaan magaalada ayaa la sheegay inay buux dhaafiyeen fatahaadaha webiga uu geystay waxaana lasoo werinayaa in khasaaruhu marba mar ka dambeysa uu kordhayo qodobkan dib ayaan ugu noqon doonaa balse haddii aynu magaalada guriceel lamaha ammaanka ayaa waxa ay ku soo dhigeen gacanta nin ku eedeysan dilka nin dhallinyaro ahaa oo lagu magacaabi jiray allahu naxariistay cabdulaahi cali hudey oo ka mid ahaa dhallinyarada magaalada guriceel iyadoo uu ku geystay dilkan maalmo ka hor iyadoo ay ku beegneed maalintii uu dilka geysanayay maalintii jimcaha ee lasoo dhaafay ama ammaanka ayaa ilaa iyo afar maalmood iyo afar habeen waxa ay ku daba jireen baadigoobka ninka lagu eedeeyey inuu dilkaasi ka dambeeyey ninka gacanta lagu soo dhigay ayaa waxaa lagu magacaabaa cabdisalaan cali axmed waxaana warbaahinta uh, uga warbixiyey laamaha ammaanka sida ninkan ay ugu suurto gashay inay soo qabtaan balse waxaan wax ka weydiinay suurtagalnimada siday ugu suurto gashay soo qabashada ninkan taliyaha ururka toddobaiy labaatanaad guutada shan iyo tobanaad ee qeybta koylaad ee xoogga dalka cabdulaahi cali dhimbil oo aan wax ka weydiiyey daqiiqado ka hor siday ugu suurto gashay soo qabashada eedeysanaha waxay ciidamada ammaanka gacanta ku soo dhigeen gacankuduulihii amiinkii jimcada ka geysta dilka degmada qurceel ciidamada ammaanka oo afar beri iyo afar maalin iyo shan hamiin howlgal waday ah, caawa halkii saac iyo barkii hamiinnimo gacanta kusoo dhigeen gacankuduulihii deegaanka yaashid u jira degmada qurceel ilaa lixdan kilomitr soo qabashadiisa maxayda ku qaadata marka waa dareemi kartaa jimcadii ilaa caawo intaas wakti nagu qaadatay dee qof waxa dilay waa taqaana dhibkiisa in suaal raadinaaye ciidamada ma nasan iyo maamulka degmada qorceel oo runtii dadaal badan baxshay ugu dambeyn caawo hal saaca dara lagu guulaystay inuu gacanta soo gala ciidamada ammaanka waayahay marxuumka uu dilay oo lagu eedeeyay inuu dilkiisa ka dambeeyey magaciisa noo sheegi yarka wax dilay waxaa la yidhaha cabdisalaam cali axmed oo ninka jimcada ku diray degmada qurceel cabdilaahi calhudey dilka marxuumkaasi muxuu eersaday oo ninkan oo u dilay lagu soo eedeeyey inuu dilkaas ka dambeeyey aba wax eersada ma jiraan waa dee dil iska dhacay oo hadda ilaa hadda aan noqoshiisa la aqoon oon la xiriirin aana qabin dad shaksiyaada iyo argagixisay waxbaa iska kaashaday insha alla baaritaankooda ardi baan kasoo gudbi doona waayahay qofkan dilka geystay ciidanka miyuu ka tirsanaa mase qof shacab min ah? aqoon-yahan oo dhalinyaraha waxbartay oo jaamacad ku jiray oo toban daqiiqa ka hor kasoo baxo ahaa jaamacad oo dhalinyarada degmada kamida ah waxbarta jaamacadaha degmada mid kamida dhiganayay marka ardayda degmadu kamid ahaay yarka wax dilay mana yarka wax dilay ah, askari ka tirsan degmada miso ahay eh, yarka wax dilay laakiin yarka la dilay ayaa ahay oo jaamacad dhigto oo aqoonyahana mm. laakiin yarkaan waxaa dilay askari ka tirsan ciidamada niso ah hadda hay-adaha cadaalada goorma ayaad hargeyn doontaan abu insha allah hadduu marka canta soo galay ilaamaha cadaalada hortaga insha allah iyada wax ka helowna aloo dhaqmaa dale yaa iska kaashateen soo qabashadiisa marka ninkan lagu eedeeyay inuu dilkaas ka dambeeyay maamulka degmo iyo ciidamada xooga dalka iyo ciidamada nisa oo dagaal badan baxshay ninkaasoo shaqeeya dadka deegaanka runtii aada uga ninkaas oo gacanta soo galo iyo jufadii u ka dhashay degmada guraceel eh, maalmihii lasoo dhaafay dilaalka waa ay kordheen raggii kale ee ka dambeeyay faldambiyeedyadaasi iyagana goormo ayaa markaa inaad soo qabataan aada qorsheynaysaa insha allah bu cid kasta oo deegaanka dhibka geysatay sida kan loo soo qabtaa loo soo qabanayaa laanaa cadaala waxaana la horgeyi doonaa maxkamadaha maxkamadii ku sugan qaybtii dilkii hore oo dhacay maxkamadiisa waa socotaa ilaa maanta way socotay insha allahu dee maxkamadaana jawaab ka sugi doona kana kii wadadaasoo kale mari doona cid kastoo kiiskaas lagu tuunsanyahana maxkamaday hortagi doontaa daalena maalmihii ugu dambeeyay falalka amni darada magaalada gurceel waa ay soo kordheen maxaa idin kaga qorshaysan ka amni ahaan waxaa nooga qorshaysan insha allah in amnigii lalabisbaaro sidii hore looga shaqeynayay degmada qur-aanna ciidamaha kushuqul ka shaqeeyo boolis iyo nabadsuguud ah ayaa kan u degi doonaan shaqada uga shaqeyhayaan laakiin waxaan rajeyna insha allah inay soo laaban kiisaskaas ka dhacay degmada qurceel wixii hore inay ku ekaataan rajeyna insha allah intii horena ay marta cadaalad cadaalad si guud amniga ee eh, deegaanada hoos yimaada gurceel iyo magaalada marka laga soo tago falalkii ugu dambeeyay aanooyinka qabiilka ah amnigooda waa sidee horta xaaladda qurcool hadda waa tahay oo waxdaba kama jiraan dadkii kii wax iyo iyoiyo tiimka iyo mid la dila laftiisa qabiilkooda walaalaha wada dego degmada qorceel wada dego haddana qaraabo dhow ah waaye falalkaana waa culayskan iyo dhibkan inuu soo laabto oo qabiilaadka isdilaan keenayana waxaa waaye de argixisada waa ka warqabtaa marka culays fuulo dhanka kale culayska waxay isku dayaan in qabiilaadka iska keenaan sababta ciidamo macawisleeya oo degmada qur ka tirsan oo degmada qur-aal qabiilaadka degan ah ayaa burjeed eh, dhowr asbuuc ka hor burjeed dagaal kula galay ayagoo isku dhafan marka iyagoo ka faa in culeyskaas ka yaraado oo dadkaas kala socmaan ay waxay isku dayayaan dadka qabiilka inay islaayaan insha allah laakiin qabiilkiina sidooda u wada joogi doonaan ciddii falka sameydaan ayagoo shaksiga cadaalada wajihadaalay markaasi wuxuu ahaa taliyaha ururka toddoba iyo labaatanaad guutada shan iyo tobanaad ee qeybta kow iyo labaatanaad ee xoogga dalka cabdulaahi cali dhembil oo ku sugan magaalada guriceel kana mid ah dadkii gacanta kusoo dhigay eedeysano lagu eedeeyay dil jimcihii lasoo dhaafay ka dhacay magaalada guriceel ee gobolka galgaduud kaasoo salka ku hayay sida la sheegay ana qabiil soo qabashadii eedaysanahaas ayuu iga warbixinayay xilli maanta maba caawaan idhaahdii ay lamaha ammaanka magaalada guriceel ay shaaciyeen inay gacanta soo dhigeen ninkii ka dambeeyey falkaas gacalkala lumiyo ka baxay godingodin ku taal gadowiya isku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guuxguux u baxay tegay gigya gigisbedelay garya garisirtiyey gelingelin ka daran garya garisirtiyey gelingelin ka daran gees harsadaygobolgobol ka go'ay golegole u duday garabgarab ka tegay geed labada dhinac qofba gees harsaday biyogaliyo webi goor la ysku daray lama kala garto kala mana gurmaan waa hagaag saaxiibayaal mar kale kulanti wacan wanaagsan ayaad leenahay haddii aynu eegnana markan waxaa magaalada muqdisho maanta ka dhacay shir uu madaxweynaha soomaaliya uu la yeeshay golaha wasiirada xukuumadda soomaaliya iyadoo uh, uu qeyb ka ahaa shirkan gudoomiyaha gobolka banaadir sheekh yuusuf xuseen jimcaale madaale shirka ah ayaa looga hadlayay xaaladihii ugu dambeeyay ee dalka iyadoo lagu saaray diiradda fatahaadaha iyo dadadka ee dalka ka jira wakhtigan ee saameynta dadka rayidka ku reebtay madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa kulanka ka hadlay waxaana u bogaadiyey kaalinta hay-adda maareynta masiibooyinka ay qaadatay iyadoo sidoo kalena oo ugu baaqay in la dardar geliyo howladaha kale ee horyaala xukuumadda sida ugu dhaqsiyaha badan in markaa gargaar loo gaarsiiyo in loo baahan yahay uu sheegay dadka rayidka ah ee fatahaduhu ay sameeyeen bismillahi alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah ra-isul wasaare waa mahadsan tahay ra wasaare ku-xigeen wasiirada golaha sharaftale aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin mas uuliyadana saaran mas-uuliyadana saaran sida ay tahay in aan aan u qaadano waay tabartu waa halkeeda haddii tabartu nagu gaabato waa halkeeda laakiin insha allahu inta aan qaban karnaa aad iyo aad u badan inta aan qaban karna aad iyo aad u badan marka hawshaasa loo wada istaago muhiimadda golaha wasiirada maanta ay leeyihin middeeda ugu horreyso waa middaas samata bixinta eh, nafta soomaaliya qofka ama nolosha qofka soomaaliga bilowgii eh, dowladdeennan markaan bilaabaynay xaaladdii taagneed ee abaaraha iyo waad ogeydeen waa uun isu tagnay waa cildhaansannay waa uun waxaynay waana loo kaalmeeyey wax aan qabanayno ayaa kana badan kana ad adag kana culays badan waxaa dadka ay toos noogu qabanayaan marka dadkeenna horta ko soodmana waa ku maadsan tahay wacyigelintaa sii kordhiso dadka in looga digo meelaha khatarta le inay ka dhaqaaqaan meelaha godan meelaha biyuhu mareenka ah waaas soomaalidu weligeed ay dhici jirtay waaga jiilaalku markuu dhaco meeshii biyo qabatin ahayd ama biyo mari jireen ayaa nolosha ay ku soo hartaa marka waadiyada ama geedaha oo haraf waadiga qarkiisa ku yaallo ama waadiga dhexdiisa oo ceelad yaryaroo biyo laga caba laga qoto iyo waxbaa meel yaroo maxaanku rahdaye xooluhu ay daaqaanu biyo berigi ku hareenoo muxuu ahay cagaaran iyo waxba u leeyahay xilliga jiiraankaa markaa waa la degaa waa la iska dhex degaa ayadoo sidaas waadigaana biyaha oo wadaahi roob meesha aad degantaa ku da-ay maaha waa roob maxaanku irahday meeladan arkayn biriqdiis xataa aan arkayn ka da-ay marka ma marka qaarkood airl warningka muhiimadda uu leeyahay waay mar kale waa dadaalka la sameeyan bogaadinayna dadka intay naga dhimatan allah u naxariisto inta xoola dhaafeenna bedelkooda khayr qaban inta dambana sidaa sidai aan u badbaadi lahayn aan u istaagno adduunyadu mar walba taxadiyaadka iyo challengesku waa badan yihiin shabaabaa meel naga haysto maxaan ku rahdaa tana hadda elnino elnino a meel kale naga haysto wax kale oon ilaayaha naga haya ee berri waa waa iska imaan karaan inkastoo runtii dalkan natural disasterka ama mxuu ahaay yani kaaritada dabiiciga ah ee dalka ugu badan abaaray ahayd eh, biyo la-aanay ahayd eh. marka dabeicaddeena kamid taha lakiin waa nimca ilaahay keena waaye duruufaha climate changigu ay mxuu ahay sababta u yihiin marka kheyrta waa maadsantihiin arintaas waxaan qabaa meeshaas ay joogtaha laga galo waa ku ammaanayaa waana ku bogaadinayaa hay-adda sodma iyo kaalinteeda iyo kaalintii ay soo haysay muddadii hadda ay jirtay oo dhan oo ah meel walba qof soomaali ah oo duruufo qabaa uu joogo in ay ama gaarto ama waxgaarsiiso ama ka warqabto ama maxaan ku haraada xogtooda lahayo marka hadda waxaan leeyahay shaqo wanaagsana qabteen goluna shaqo wanaagsan u kaasi wuxuu ahaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo dalka dib ugu soo laabtay maantana kulan la qaatay golaha wasiirada iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka banaadir sheekh yuusuf xuseen jimcaale madaale dhinaca kale madaxweynaha ayaa golaha wasiirada waxa uu maanta kala hadlay arrimo dhowr ah oo ku aadan in dowladiisa ay ajandayaal dhowr ah ay qaarkood meel dhexan u marayaan halka qaar kalena ay dardargelinayso oo meel u marayaan iyadoo kuwa qaarna laga gaabiyey golaha wasiirada ayaa la sheegay madaxweynuhu in uu arrimo dhowr ah ku canaantay oo ku aadan ka gaabinta howlahooda haddaba kulankan golaha wasiirada oo la qaatay madaxweynaha iyo soo noqoshadiisa gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran waraysi ayaad degeysanaysaan qaybihii ugu dambeeyey ee barnaamijkiina ayaa isla sii gaaraynaa markan haddii aynu eegno magaalada beledweyne waxaa ku geeriyooday ilaa iyo saddex qof kadib fatahaado webiga shabeelle uu ka geystay halkaasi dadka dhintay ayaa la sheegay in ay ahaayeen ilaa iyo saddex ruux mid ka mid ah ayaa waxa uu ku geeriyooday sida la sheegay xaafadda buundaweyn kadib markii biyaha ay qaadeen biyo badan oo xawli ahna ay ku yimaadeen xunka ayaa la sheegay in marka biyuhu ay ka qaadayeen eh, goobta uu ku sugnaa uu kasoo baxay gurigiisa oo markii hore looga barakacay fatahadaha webiga ha ay biyuhu qaadeen isagoo markaa kasoo baxay gurigiisa un sidoo kale waxaa qofka labaad la sheegay in uu markaa geeriyooday eh, kadib markii koronto ay ku qabsatay xerada lama galay halkaas oo uu ku sugnaa korontada ayaa biyaha ugu dhex dhacday sida la sheegana ninkan ayaa waxa uu ahaa askari ka tirsan ciidamada asluubta ee ka shaqeeya halkaas qofka saddexaad ayaa waxa uu ku geeriyooday buundada loo yaqaano nuur xawaad waxaana aqbala oo waxyaalaha gobolka ama caasimad ahaan suuragal ka dhigi kara caasimadda inaysa jirin waxaa dadka soomaaliyeed ka wareegsan in golaha wasiirada iyo xildhibaanada ay danahooda shaksiga ku mashquulsan yihiin oo aysan xataa xilalkii ama mas-uuliyaadkii ay hayeen ay gabeen in maaragtay dowladdii ka dhigeen in maaragtay madaxweynaha uu kow yahay laba yahay saddex yahay afar yahay marka madaxweynaha isagoo taa ka duulayo ayuu maanta si eh, eh, eh, maaragtay yani xoog badan ula hadlay wuxuuna mm. u muujiyey inaysan sistamka aysan dadku lasfiirsan doonino mm. cidii shaqo wanaagsan qabsatana ay la shaqeyn doonaan dowladnimada mm. ciddii shaqadeeda ka gaabisana la heli doonaan dad maarata bedeli doona oo shaqada maarata ayaga qabsanaya imaan doonaan waana aragti dadka soomaaliyed ku hambaliyana loona baahan yaha runtii wax loo baahnana way tahay maxaa yeelay wasiirada dowladda federaalk soomaaliya runtii boqolkiiba boqol shaqooyinkii saxda ahaa oo loo igmaday way ka gaabiyeen wayna ka fariisteen wax shaqaa oo xoog badan oo socdana ma jirin taana waxay keentay marka in fatahaadihii eh, dalka soomaaliya hareynaya inaysan kaalin ku lahayn mm. dagaalada soomaaliya ka socda maanta lagu xoreynayo kaalin ku lahayn in maaragtay wax kasta oo ummadan lagu eh, hormarin lahaana in wax kaalin ay isku lahayn mm. eh, magacii wasiirnimadana ay haystaan keliya ay kusoo aruureen inay dhaqaale ka aruuriyaan oo maaragtay raadiyaan meelo ay dhaqaale ka sameeyaan mm. marka waana arin dadka soomaaliya hadday saan kusii jeeda dib udhac ku samaynayso hmm. laakiin waxaan isleeyahay waa la isfahmay madaxweynuhuna wuu gartay ayaguna waa isgaran doonaan waa gartay kulankan waxaa si markaa diiradda lagu saaray aadna loo falaqeeyey ilaa iyo afar qodob oo markaa kala ahaa arrimaha dastuurka dagaalka al-shabaab iyo sidoo kale qodobo kale oo markaa ay ka mid yihiin haddii ay ee halhayeen eh, dhammaystirka eh, dastuurka iyo hubka eh, cunaqabataynta hubka ee la dhimay iyo sidoo kaleba deyn cafintii marka maxaa ku muuqdo adiga ahaan maxamed xaadir in wax laga qabtay qodobadan lagu falaqeeyey shirka maanta golaha wasiirada iyo madaxweynuhu ay yeesheen ah, dabcan horta eh, arimaha dibadda marka la yidhaahdo dawladda shaqo fiican bay kasoo qabatay runtii oo qayb ka taashaa sheegtay deencafinta eh, in la fududeeyo cunaqabateynta hulka in maaragtay eh, lasoo dhiso siyaasaadkii arimaha dibadda halkaasi natiijo fiican ayaa kasoo baxday laakiin meesha su-aalaha laiska weydiinayo waxaa waaya siyaasaddii arrimaha gudaha waxaan ognahay haddaynan siyaasadda arrimaha gudaha aysan active ahayn oo xoog badnayn yani ama dowladda waxyaeda kala duwan wasaaradahooda kala duwan ee shaqadii loo idmaday oo saxda ah gudaha ka qabanaynin waxay keenaysaa marka in wax kasta oo hore loo qaadi lahaa ay dib u dhacan mm. yani waxa dibadda muujiyana waa gudaha sida gudaha shaqa ugu socota ayaa dibaddana maaragtay soo daahirisa ama soo muujisa marka sax waayo inta hadda dawladdu ay jirtay maalinna laiskuma soo qaadin eh, dhamaystirka dastuurka oo qolyihii dastuurka loo xilsaaray mhm. yani doodihii la rabay iyo dhamaystirka intaba eh, waa laga gaabiyey mhm. second in maaragtay dancafin la sameeyey oo wixii kaloo loo baahnaa dawladnimada waa laga gaabiyey mhm. dhinaca dib xoreynta iyo dagaalada xaraka ee eh, kooxdan caqabada ku ah nabadda soomaaliyana maaragtay muddada badan ummadan daashaday yani in wadanka laga qabto oo nabadgelyo iyo lagu soo celiyo kala dambeynna waa laga gaabiyey mhm. dagaalka iyo horumarinta iyo dhan walbana waxay dusha saartay oo lagu kala yeelo madaxweynaha jamhuuriyadda marka midaas dee shaqo fiicanna way socotaa shaqana mhm. waa laga gaabiyey laakiin mhm. sida hadda socoto yani dadkani weli mayna arkin cid shaqadooda ku canaanato cid maaragtay u tilmaamto cid kula xisaabtanto laakiin maanta haddii isla haatan bilaabatay waxaan is meesha waxay ka saari doontaa in maaragtay eh, la jiifto in maaragtay shaqadii eh, laga seexdo mm-hmm. eh, soomaaliyana markaan waxay dowladda soomaaliya iyo dhammaan shacabka iskaashanahay markaan waxay xoogga saari doonaan shaqooyin iskaashiya oo lagu horumarinayo dhammaan siyaasaadka ah, arrimaha gudaha dhaqaalaha mm-hmm. amniga caafimaadka arrimaha bulshada iyo wax walbeeto dalka macno weyn u samaynayo ayaa markaan xoogga lasoo saari doonaa mm-hmm. waxaan isleenaha meesha rajo fiicanaha ku jirto oo aan soomaalida ay markaan gaari doonto sanadkan waxaan ku jirnaa sanad barwaaqo waaye waxaa soomaaliya hadda ay cagaha la gelaysaa waa mm. barwaaqo mm. waa dhul griina ah, waa dhul cagaara ah, waa dhul dooga waa dhul barwaaqo ah mm. waxaa sii dhamaan doona colaadaha iyo amni darada iyo ciqaabta ummadda muddadeeda lagu hayay dalkani wuxuu u bixi doonaa yani dalalka adduunyada ugu dhaqaalaha badan ugu amniga fiican insha allahu tacaala rajadaasna waa rajo dowladda soomaaliya iyo madaxweynahooda iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed ee u heelan yihiin hmm. gacantana lagu hayo waxaanan rajaynayna insha allah golaha wasiirada ama xildhibaanada ama madaxweyne ama prime minister kulli ayagoo iskaashanaya in shaqo hormarla oo dalka iyo dadka macno weyn u sameynaya inay u jihaysan doonaan hmm. dalka iyo dadkan ay badbaadin doonaan marka shaqooyin badan oo hadda lagu soo guulayso waa lasoo qabtay kuba cusuba hadda in la qabta ay miiska saarna way jiraan wax badan oo laga gaabiyena waa laisku tilmaamay laakiin natiijadu hadda aada u qurux badan tahay eh, waana la guulaysanaa insha allahu tacaala waaya arrimaha dastuurka ayaa aada loo faaqiday inta kulanka uu socday waxaana madaxweynuhu uu ka carooday in dastuurkii oo waxyaabo badan ay uga xaniban dalka aan wax buuran laga qaban oo golaha wasiiraduna ay ka gaabiyeen eh, canaanta madaxweynuhu waxa uu ka carooday in uu markaa golaha wasiirada uu markaa u sheego in ay xilkooda ku weyn doonaan ciddii shaqadeeda qabsan weyso maxaa keeni kara marka dabcan dee dastuurka muddaa lasoo jeedjeedayey dalkana hadda wuxuu aadayaa waa nidaam doorasho oo qof iyo coda iyo axsaabta badan waktigan waxaa loo baahnaa in lasoo xiro jabtarka dastuurka iyo qabyatirkiisa dalka soomaaliyeedna markaan uu yeesho dastuur yani aan ahayn laakiin sida muuqato dee dadkii shaqada loo idmaday ama mashruucaas qaybta ka ahaa ama ugu weynaayo yani mashiinka dhaqaajinaya ahaa ayaa waxaan isleenahay shaqada sida uma soconin taa waxay keentay marka in laiska laabo oo faylkaas meel laiska dhigo oo maanta dowladda laba sano kusii dhawaan wax yani shaqo la taaban karo aan laga qaban dastuurkii marka haddaan dastuurka la qabyo tirin oo dastuur soomaaliyeedoo barax tiran aanad helin waxaa adkaanaysa in doorasho qofii cod la aado in laba axsaab la aado in yacni eh, dalka u yeesho ama siyaasad fadhido ama xasilooni siyaasad hmm. marka inta xasilooni siyaasadeed darre ay dalka jirtana dee wax badan ayaa la curyaami doono oo curyaan noqon doono Eh, sida saxdana ma aha marka dabcan de eh, maanta mida madaxweynaha sida aan wararka ku helayn aada uga canaantay eh, wuuna u sheegay inay sax ahayn in waktigan ah, wakti dambe la luminin muhiimadda ugu weyn ay tahay dawladda soomaaliya hortaala dhamaystirka dastuurka mm. iyo xasilinta dalka soomaaliya oo hadda laba mashruuc oo isla socda marka taasna waxaan isleenahay hadda bacdamaa laisku dhiirigeliya laiskuna canaantay in shaqooyinkaasi eh, wax wax ku oola oo maaragta rajo fiican eh, ummadda eh, ka heli doonto kasoo bixi doono waayahay suurtagal mkula taha maxamed in dastuurka la dhammaystiri karo iyadoo la ogsoon yahay in puntland oo federaalka ka mid ah aysan hadda heshiis la ahayn dowladda dhexe ee macquul ma talan in dastuurka la dhammaystiro Ah, horta sideedaba yani adduunyada arkaysaoo dhismayso yani kuma imaato boqolkiiba boqol wax laisku raacsan yahay waxaa laga fiiriyaa wax majoritiga ah marka saan dareemayna hadda maamul goboleedyada oo soomaaliyadoo dhan waxay muntafaq ku yihiin ama isku raacsan yihiin in maaragtay eh, dastuurkaas la qabyo tiro oo la hormariyo oo maaragtay dastuur eh, eh, dastuur ah dalka u yeesho marka haddii puntland ay ka maqan tahay ama haddii joogto ani waxaas leeyahay mar haddii eh, minority majority eh, xisaabta tahay oo quudka lagu qaadayo eh, meesha loo codbato dee qasab ma aha marka shuruudna laguma dhigi karo in maaragtay cid ee ka maqan in loo joojiyo sababtaa labaatanka milyan ee soomaalida sax ma noqonayso marka in maalin walba boqoladii baxdaa loo loo joojiyo oo maaragtay la sugo oo taasna waxay luminaysaa waqti aad u fara badan waddanka waxaa halkaas soo gaarsiiyey oo burburinta iyo dhibaatada u horsadeen waxaa qayb ka mid a ah in ashkaasta qancintooda waqtida badan la gelinaayo waxay keentay in maarata wax walba oo wax lagu horumarin lahaa ay istaagaan marka waxaan qabaa siyaasadda dowladda hadda dee waxaan isleeyahay dee meel fiican ay ku socotaa inta tareenkan la qabsan doona doonto oo dalka iyo dalka u dhexeeyana way soo raaci doonaan dalkana sidaas ayuu ku badbaadaya inta diidanoo dibadaayada iyo dhibaatada dalka iyo inuu sidaa wadanka sii ahaada jecelna hmm. dee ayagunbaa ilaahay iimaanka gelin doonaa mar un bayna garan doonaan marka dambena waa kusoo biiri doonaan hmm. laakiin muhiimadda waa in tilaabo la qaadaa oo wax un maaragtay lagu heshiiya dastuurkan hadda soomaalida eh, lagu dhaqmay iyo ama nidaamka federaalka ama sistemka dowladnimo hmm. dadka soomaaliyeed ma wada go-aaminin ashkaas soomaaliya soo go-aamisay dee qasab baynugu noqota annagana inaan raacno marka puntland iyo cid kasta oo maaragtay eh, cabasho ka qabta waxay ku qasbanaanayaan marka meesha loo badan yahay in la aado marka wax weyn hadda eh, caqabada aniga ima muuqato ama dhibaato ku noqonayso waayahay ugu dambeyntii eh, maxamed maxaa caqabadaha hortaagan amaba hortaagnaa ayaa la dhihi karaa marka oo golaha wasiirada ay wax ka qaban waayeen haddii ay ahaa lahayd eh, dhammaystirka dastuurka dagaalka al-shabaab iyo sidoo kaleba arrimaha diin cafinta iyo dhammaan waxaas dabcan de eh, saa ognahay de wasiirada soomaaliya oo dhan ba eh, shaqadii loogu idmaday ma qabtaan waxaa ognahay de dalka soomaaliya eh, waxyaala waxaa jira wasiiro oo u ah bays u ah yani shaqooyinkooda wasiiro shaqeeya waa jiraan laakiin waa boqolkiiba hal iyo labo sidaa ognahay wasaaradda ganacsiga shaqadii hadda looga baahnaa oo ahaa inay maaragtay productga soomaalida dalka dibadda geenaysa inay suuqayaan ma ka shaqeeyaan waxyaalaha dibadda laga soo waarida inay ka celiyaan kama shaqeeyaan wasaaraddii yani beeraha shaqadeedii naftirkeedii sidii la rabay ma ahan wasaaradda xanaanada xoolaha ma shaqeyso oo shanta wasaaradoo la yihaahdo horumarinta dhaqaalaha ama eh, horumarinta dhaqaalaha dalka eh, waddan walbana uu ku tiirsan yahay yani wasaaradaha noocaasi dalka dee shaqadoodii ma socoto eh, tii dastuurka hadda laga cabanaya waa aragnaa wasaarado badan oo noocaas waxaa jira oo shaqooyinkii saxda ahaa oo la rabay in maarata dalka dadka lagu horumariyo ka gaabinayo midda hadda ugu weyn oo taagan oo dowladda ay xoogga saarayso waa dhinaca amniga iyo horumarinta dib uxoreynta ama xasilinta dalka soomaaliya hmm. iyo dhamaystirka dastuurka waana qodobo muhiim oo maanta haddaan la gaarin ay adkaan doonto marka golihii wasiirada wasiirka wasiirka diinta wasiirka cadaaladda iyo dastuurka hmm. dabcan shaqadii saxda isagaa iska lahaa iyo guddiga maaragtay dib uegista dastuurka labadaba kuwaasna waxaan isleenahay leenahay gaabiska xaggaas ka jira marka waxyaalaha waaweyn oo laga gaabiyey waxyaalo badan oo lasoo koobi karaa laga gaabiyo dalka maanta waa wax culeys hadda ah. hortaagan male keliya waxay u baahan yahay in yacni laisku dibirido oo hal mar laisku aatiyo horena loo dhaqaaqo aada u mahadsan tahay maxamed xaadir nuur waan kaaga mahadcelinaynaa celinaynaa sida quruxda badan ee markaaad noola eegtay dooda ku saabsan golaha wasiirada xukuumadda soomaaliya ee maanta shirka la qaatay madaxweynaha soomaaliya gafgaf lagu sixiyo godob godob dhashiyo qalawaada guracan ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran hagaag saaxiibayaal xog horeysa ayaad degeysanaysaan idaacadda kulmi magaalada magaalada muqdishoena ah. waa idinka imaanayaa markana haddii aynu eegno deegaanka shabeelow waxaa ka socda dhaqdhaaqay ciidan iyadoo ciidamo ka tirsan kuwa xooga dalka ay halkaasi gaareen sidoo kalena ay ku sugan yihiin ciidamo deegaanka ah waxaana dhaqdhaqaaqyada ay halkaasi ka wadaan ay ku doonayaan inay deegaanada hoos yimaada deegaankan oo dagaal adag ay kula galeen al-shabaab ay gaaraan waxaa ku sugan deegaanka shabeelow cabdiqani cabdulaahi ibraahim oo kenyan ka mid ah waxaana uu waraysi kooban la qaatay abaanduulaha guutada siddeed iyo tobanaad ee gorgor cabdi maxamed sulnuug isagoo wax ka weydiiyey xaaladda deegaanka shabeelow iyo ciidamada halkaasi ku sugan qorshahooda waan dhowahay waana salaamahayaa dhammaan raadiyo kulmiya dabcan waad aragtaan eh, wixii aad dheg ahaan u maqli jirteen haddaad furimo hore umaateen waxaan umayna waa markii u horreyso aan radio kulmiya furinta ku kulno laakiin meelo badan way tageen eh, aad baan idinka mahad celinahayaa inaad halkan imaataan oo aad ummaddii shicibka ee meelo meelolba jooga u baahisaan waxyaabaha furimaha laga haya iyo sida khawaariijta loo bacsanahayo dee waad aragtaa saaki waxaan saaranahay buurtii gaadi eh, dhowr muddo ka hor halkaana laga ceyriyey haddana farxadkoodii ku daba jirno insha allah dhowaan inta dhiman gobolka mudugne waan ka saari doonaa iyo gebi ahaan waddanka soomaaliyaba dad badan oo furmaha joogin tali waxay isweydiinayaan intay eg tahay awoodda kooxdan khawaariijta shabaab wallaahi soomaali waxay ku mahmahdaa mahmaha yaroo aan sidaa u yaro fiicnayn laakiin la yidhaahdo habar fadhisa legdinla fudud de waa waxay shabaabka iska sheegteen mooye hadda ma aaminsanin shabaab awoodda saakii marka laga reebo qaraxyada iyo waxyaabaha ay ummadda ku argagagelinayaan awood kale ummadda hor istaagi karto ama ciidan hor istaagi karto inay jirto xaqiiqiyaan goobta hadda aan joogno ayaga gormay ugu dambaysa intaad ogtahay eh, intaan ognahay ilaa iyo dad dhuumalaysi inay soo dirsadaan mooye ciidan ama wax hadda la yidhahdo shabaab idil ee imaado haba yaraatee ma jirto wariye cabdiqani cabdulaahi ibraahim oo ku sugan deegaanka shabeelow ayuu ahaa oo warayska kooban la yeeshay cabdi maxamed suulnuug oo ah abaanduulaha guutada sideed iyo tobanaad ee eh, gorgor ee ku sugan deegaanka shabeelow gebigebi saaxiibayaal markanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii kalaamaan kalamaanay waa idinla yaabay maxaad nagula yaabtay maxaa qasab ka dhigay in lahjadihi gobollada oo dhan kalamaan laga helo dalku waa federaal hadduu yahayna lahjaduhuna waa federaal maxaa kalamaan ka galay federaalka kalamaan ah kalamaan kulli way matashaa waar kalamaanay adduun warka ma haysaane dayax gacmeeday soo degan ku daawade war adduun weyska cibaaro baa ka cusboone ma nin caashiqiisii cirka aaday baa ku calaacalaytaa war anna waxaan maqli jiray dayaxa sare waa la doodaayo daruurta cirkaan la daarisahay aryadha aniguna waa duulistayniyo dayaxa aynugaar aan haddiidayaxii la tegay haddii dadku hore u maray mandadaalo oo ku dayano dadeenniinaga tagtewarbashiirdheerow war ma hayside jabuuti waa dadkeennii waana naga da'yar tahay maantana ee hawada sare u dirtay inkastoo gacmeedkaasi magaca soomaali ka dhaxeeyo haddana walaalaeen reer jabuuti horumarka ay gaareen waa ku faraxsana waana ku hambalyaynaya horta axmedow hambalyadaas waa kula qabaahe eh, jabuuti waxay naqatay wadankii ugu horreeye afrikaaho dayax gacmeed hawadaas u diray war cabdulla wallahi kaa cafiye koonfur afrika iyo masar iyo meenkire aryaa anigu afrikaan kuu sheega horumarna jabuuti cid ku gaartaa ma lehe ununkuna walaalahanyo waa ku dayahaynaahe orga fuulnayaa iyo qabaal mii ka dhiganaaba sanadkaanna soo aadan waa inaan samada gaarnaa war kalemaanay war ma haysiina madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelloo heysay waxauu yidhi waxaan ahay dabayl ahay dabayliyo musiikii la doono dayaxiyo cadceedan ku tagaa dalxiiso kama daalo socodkee waar walla weynay somalilanna goormay dayaxgacmeed hawada u diri doontaa war haddawaaqlow buurtii gooja caddee dayaxgacmeedka laga diri lahaa aawahe waar gacanniba ciidamadii galay waa laga soo dejiyey warbow reer jabuuti dadkiibaa beerka dhulka ku hayee lacagatan dayaxgacmeedka lagu sameeye korontama loogu samayn waaye war dayaxgacmeeda loo sheegay qofkaan faynuusta raadinaya muxuu ahaa warbow qofkaso reer jabuuti kooraanbuu ka cawdaa sida uu u daawado madaxweynaha kuuriyada waqooyi kim jong-un gantaaladu maalin kasta hawada u diro ayuu ismaaciil cumar geelan dayaxgacmeedku u daawanayay waar wallaweyne jabuuti garan maysaane dadku waa laba dabaqadood qayb u haysatay qayb beerka dhulka ku haysa marka maqaar baa layska ilaawi war marba haddii dayaxgacmeed hawada loo diray reer jabuuti dayaxa guudkiisa iskaga daba tegayaan horta madaxweyne ismaaciil cumar geelle hadduu dayaxgacmeed hawada u diray waa dadaalaye doorasho in la qabta ma ogol yahay war hore miyaadan u maqal ismaaciil dalkumuu ka maarmaa maanta daaya biruu ka maarmayn wareer jabuuti wax kalooy dhaheen gaariga ninkii wadi jiree garanha loo daayo waar walla weyne nin kastoo keligii taliyaa wuxuu qabto isagaa dib u cuna warwaaqda reer jabuuti waxay yidhaahdeen ratiig wahamaha dushiya rarkiiyo heryada u sido hoggaanka haddaanu hayn haysuhu waa liicila aryaadhaha ununka naftirkaanya fadhinooma yaallee horuu maarkaas hagaagsaano habaysaan wow hamuunqabna horumaarkaas hagaagsaano habaysaan wow hamuunqabna war cabdulow innagoo daroonis heli weyno adduunyada ka soo barina miyaad hamuun u qabtaa inaan dayax gacmeed hawada u dirno war dadaalaa xaaji cabbaas waa gaari karaa war waxba isdahalisoo tii horay loo yidhi qayrkaa darajaduu helay rabbi kama daahine dadaal gaari doontide wardana waxaad ka tagtay haka dayri weliga noloshaad la deriistay hawdoodi u mid kaloo ku dayaasha aryadaha waxaadnaan war ugu daalin marunle isma garab dego dad ma wada sinaan karo adduun waa isdabamaalwar cabdullow intaa duxaan ku darsanayaahe dayaxaa la tegay oo filkeen meeruhuu degay da'da ugu yar kooxdiyo anoo daahir gabayooba daa'imow ilaahow waxbaan kaa dalbanayaahe si degdega asaan daah lahayn iigu darajeeye dalkaygoo israaciyo dadkoo dib u walaalooba calan diiran oo lagu daydiyo ciidan daba jooga doodiyo damiinnimada baas dibudhacoo suula iyo dawlad waartaan rabbow kaa durraansaday hayga diidin eeyeel adaa ducaa ajiibaahe oo dunuubta aan kaa galno duudka naga saaran durba naga koryaal waxaan ahayn duulku caasiyey war bislow ducooyinkan waayahan maqlaaya middaan ugu jeclaa waxay ahayd garruunjo geel ku roogsaday allaha ka dhigo siiga biday allaha ka dhigo tisin daadatay allaha ka dhigo ukun laami indhataree ku dardaray allaha ka dhigo lax duqowdayoo kaldambeed joogtay allaha ka dhigo waradna waxaad ka tagtay cas dabaylu qaaday ka dhigo unrays allah ka dhigo waran u odagaas ducadiisa waxaan ka bartay sisin daadatay sukor daadatay oo kale inay tahay warsiiga bida allaha ka dhige mid ay u soo direen kuliyadda jaalasiyaadoo hadda koor isku qarxiyeen ciidan ku feeshan inuu haddana ku qarxo mar kale ayaa ayaantan waa la feejignaayo kor laga arkay markaasaa la yidhi hayey kaasi wuxuu maagan yahay kadibna askari shiishahana ayaa madaxa ka calaamadeeyey hadda fadhiu mayaalooo keligiisoo haw yidhiye markii aan arkay waxaan idhi dhagarqabihiis biimaynayo balada soo qaad baabbi'ii dadkii uu lahaa ee babaalmariye keligiis ayuu bugiska yidhi goob barxadahay warba wuxuayaantan keligood ay bugiska lahaayeen bulshadu waa inay ka feejignaataa war kalemaanay war ma haysiine mar kalea sheekh xasan daahir loo ogolaaday layfka uu soo geli jiray wuxuuna aad u taageeray una hambalyeeyey raiisul wasaare xamse hadalka uga hadlay qasay iyo xamaas wuxuuna intaan sii raaciyay hadalkiisa raiisul wasaaraha waa ka weynaaye guriga ha iigu yimaada inaan la kulmaan rabaaye war waxaa kaloo ku daray anigu maxbuusaan oo uma tegi karo war xasan daahir ma taqaaniina isagoo maxbuus uu madax wuxuu yidhi anigu waxaan ku fiicanahay munaaqi iskashada iyo tanaasulka waryow xilli u hayo u tanaasulay waar fakarka inuu ka tanaasulay sooma dhici karto warbow hadda sheekh xasan waa qaanay haddii lagula ballamay dowladda nabadgelya leefkaagaana ku jir armu hadda inta isilmaamo ku soo jiiraya war bashiiro sheekh xasan waa nin culumaas ee ballan uga bahaya war qiiluu ku bannaystay inuu ka baxuu haystaa war gorgorow ma sidaadoo kale u farta u dooro qoraa war dalabo intaan garanayo way dhaaftay war adinka sida culimmada loola hadlayo sida caamada loo xantaa iskaga keen darsane sheekh xasan yaa la ballamayuu ballantii uga baxay wadaadkeenni waka waka waka soo lama qoran aryadhaha samigay cabdullana wuxuu yidhi hw ballantii leesaga buuxo labaalmaarahu waa biilaash ballantii leesaga buuxo labaalmaraahu waa biilaash war kalemaana war mahaysaana ciidamada booda ee dhaca ee sida rahi ku siqa ee booliska ee kumaandooska ee puntland ee gobolka gardafu tay dhigeen waa la yaabay haye ma daacishay cagta mariyeen war ma shabaabkii la sheegay bay buuraha galgalo ugu galeen ma mucaaradkay soo xerxereen maraakiibtii jirifka ajaanibtae badda ka soo qabteen warwarka waa iga dhex gasheen ciidanku shaqa culusay qabteen waxaa la yidhi masqaniinay carruur oo fakaday baacsadeen muddo saacadaana waa ku raad joogeen baa la yidhi howlgal dheer kadibna waa khaarijiyeen weliba meydkiisa inta soo bandhigeenoo saxaafada u yeereenay shir jiraa'id ku dul qabteen hadda deni inuu ciidan dhisay waa caddahaye in la doorto yaa ka soo horjeeda warbaa uboo kalemaanay waa ka dadheene waar ciidanka somalilan khibradooda lama gaari karee ayaa dhoweed rati qaarka dambe god kula dhacay ayaa ciidanka gurmudka iyo dandamiska iyo aararyuuga iyo kuwii boodi jiray khatarka ahaa ayay laba maalmood gudahood ku badbaadiyeen warbawai tababaraana ma ka qayb qaateen gurmudka warwaaqlow rati god ku dhacay laba nina inta kal docda ka gelisay gees uga dildili jireen maxaa ciidamada daraawiishta iyo gurmadka loo kalifay war horumarka somalilan baa idindhibaye dowladda somalilan maxaa lagu diidan yahay dadkaygu haduu tashaday maxaa loo daba socdaa waxa ka dambeeyey waa nala taagay nala taagay waar madaxweynaha somalilan mujaahid muuse bixi lix sana u buuxsantay ma dastuurka somalilan baa la bedelay waar balbiyaca war bashiirow dastuurka puntland in la fura miyaad moogta war dastuurku aayad qur-aana maahane mucaaradka hala dhowra ku haaya maxay ku diidayaan haddii la badbedelo ilaan dan baa gashae bow hadda waa heshiis bulsho qof kale ina kuma tagrifalo war kalemaane war ma haysaane nimco walbaa nusqaanteeda leh raxmaddii eeboodeeysay dad badan baa ku ciyrtoobay dadna waa ku naf waaye jubbada ugu daranna waxaa la yidhi waa baay iyo gado jubbada dhexana hadda cid ka soo warrami karta oo in lagu baabay in lagu dhaqan yahay kala sheegi karta ma jirto gobolka hiiraanna waxaa la yidhi dadkiisu maadaama ay fatahaado badan horay ula kulmeen dad feejiganay ahaayeene digniintii horeba waxaa la yidhi waa qaateenoo waa ka fogaadeen webiga war kalemaanay war ma haystaane magaalada muqdisho wadooyinkiiyaa balliya noqday kuwa cusuboo laamiyaal qurux badan saarnaayeenna markii roobku da'aa da'adku qaaday war nin oo inay shiikhduun galbeete la yidhahdana wuxuu yidhi la marshay laamigan laa oga maluujita war gudoomiyaha gobolka banaadir madaale wuxuu yidhi koob iyo toban biloodan jooga koob iyo waa dhisay warba koob iyo tobanka qaaday ma og war sida luujitadiyo kale u tirmeena lagu yidhi war madaamirkii laga ilaaway war shub laguma darin miya war meel bacaada miyaa la saaray ma wax dhaja ranji amay ahaayeen war shirkadaha dhisa lacag la siin war laamiga shirkadaha dhisaaya miyaan shilimaad la siinin maxaa shaqadaan qabyeeyey war adaa maogow soomaaliya waa mashruuc war miyaadan horey u maqal waa kala tuuranaya tuuranaa adna kala tuur war baar waxay balaagsi baar dheer waxba ma dhaamaan baday noqdeen haddaba buuntay lahayeen oo ka go'day waar wallo weyne muqdishona webigu ma maraa war kalemaanay dad badan oo maamulka degmada hodan ka tirsan oo lagu helay inay la shaqaynayeen khawaariijta toban sano iyo siddeed sano ayaa lagu kala xukumay weliba waa xabsi ciidanaa la yidhi war qaarna saddex saddex sanoo lagu xukumay qaarna waa la sii daaya maadigaa u war degmada hodan intaan arkay haddii laga soo helay degmooyinka kalena meeqaa ku dhex jirta war waawa degmooyinka kale macalif allaa guddoomiye ka ah war kalemaanay albaabada xabsiga ood garaacaysaan baan idinkula yaabay anna waxaan idin dhihi lahaa jacbur gabaya suugaan jajaba hadalla jaanjaana jacayl iyo nacayb wada socdiyo dooda kala jaada iyo sheeko kala jeedda iyo heesa jaajaa ah intaasoo iswada jiirsan baad jid u samaysaane kaftankiiyo xaqiiqada jirtaad wada jilaysaane su'aal iyo jawaab wada socdaad jiib ku qarisaane jambal baad dhigaysaan haddana wayska jiiddaane jilacow ayaad doonaysaan jeerkan kala maanne waa jeel albaabkii waxaad wada jugayseen allay allaylehe jidkiisii ayaad dhab ugu jeeddaane jihadiisii weeyaan halkaad wada jalleecdeene joojiya tareenkan qof kale looma joojiye war haddii lagu xidhayo fartaa doontaad qortaae cabdikuus waxaa yidhi labaatan kilomitir buu lugeeyey furinta maxaa ay keenena way ka yeedhay baa la yidhi war maxaa ka rabtaa cabdikuus waa kaa geysayamaadaa furintagi karaa war khawaarij u dhammaatay waxaan ku ogaaday markii cabdiqani samaali qori qaatay warba cabdikuus basawkii qadadoodii cunay warnimayanu waxaan ogaaday marba khawaarij haddii cabdikuus laga celcelinayo gabalkoodii inuu dhacay war dagaalka cabdikuus ka qaybgalaya ee khawaarijta lagu soo afjarayo waxaa loo bixiyey gabbal dhacay dhamanay wakaa cadowgii jabe maxaan la jeclaa jabka fariimahaas iyo xubintaasi kalamaan waxay u dambeeyeen barnaamijkii xog waraysi kala socoteen idaacadda kulmiye magaalada muqdisho cabdiraxmaan cabdulla roobla keysi ayaa farsamaynaya intuu barnaamijka hawada ku jiray intaa barnaamijka midlacayna ku kulmi doonna saaxiibayaal nabadgelyo سناردين qurushaysan qurushaysan qurushaysan qurushaysan weeraaran dahoosinaaradeeban dahorenarooran dadambenaareban dahariru تهاريرهنا ريحا تدحدننا ربي الرحمة ربي جنو كشبو ورقت وليجيت كرشيسن Kurshaysan, Kurshaysan,